alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى waama aljadu fataaraة yakunu maca ikhwati waakhawaat <clears throat> weli waxaan ku jiray oo soo bilownay dadka ku dhaxla alfuruud اlmuqadara fi kitaab illah ilaa toban qof bay ahaayeen marka jadka ayay noo taagnay cashirkeenii awowa iyo dhexalkiisa iyo xaalaadka iyo qaababka ku dhexdhexalo marka laga hadlayo cinda alqaa'iliina kuwa leh jadku wuxuu la dhaxlaa ama dhaxalka waa la wadaagi karaa ikhwada taasaa laisku khilaafsan yahay culamada isku khilaafsan yihin lakiin hadda sidau ku tagay musanifka iyo shaaficiyadu aljad maca alikhwa awowa walaalaha uula dhexlaa marka si ahaanba marka laga hadlaayo agowa iyo dhexalkiisa waxaa loo qaybinayaa jedku inuu maca ikhwa ow akhawaad uu joogo mayd baa dhintay wuxuu ka tegay awowiis awowaa la sheegayna waa awowa xagga aabbaha ah iyo walaalo isaga ay meydkaa dhintay walaalo yihiin ama wiilalaha hadaano ama gabdho ama ha isku jiraano taa waa xaalad wey xaaladda ko labaadna <clears throat> waa inaynan la joogin ikhwo iyo akhwaad midna bay la joogin markaa marka ayaa la jooga waxaa la jooga ibni iyo ibnu ibni baa la jooga maydkaas dhintay wiiluu dhalay ama wiiluu dhalay wiiluu sii dhalay farcu waarith dakar baa la jooga taana waa xaalad weeye xaaladda saddexaad waxaa weeyaan ikhwada iyo akhawaadka marka ay jadka la joogaan inuu saaxibulfardi la socdo kale iyo inuun la soconin marka wuxuu hormarinayaa uu ka hadli doonaa jadka oo la jooga ibnun ow ibnu ibnin xaaladaa wuxuu dhaxli jadku wuxuu noqonayaa ahlu fard casabama noqonayo sudus buu wax ku dhexlayaa sudusulmaal iyuu dhaxli inta kalena waxaa casabeynaysaa wiilashaas iyo wuxuu dhalay meydka casabeynaya ibnigii ibn ibnigii casabeyn ama ibnigii ama ibnu ibni haba kii jooga xaaladdaa waa iska sahlan tahayoo jadku halkaasuu warkiisa ku gaaban yahay waa ahlu farad sudus buuna wax ku dhaxlay waana galbaday wixii soo harayna waxaa casabeeyey meydkaas owlaadiisii owlaadu sulbiga ahaa ee wiilashahaa ama owlaada owlaadihi xaaladda labaad waxaa weeye inuu maydka la joogo waa ujeedaa jadka inuu la joogo maydka dhintay awowiis bintaa la joogto bintu sulbi ow banaatulibni baa la jooga xaaladda ayaduna wuxuu jadku wax ku dhaxlayaa fardan wa tacsiiban markay bintadu qaadato niskeeda sudus buu asagana qaadanaya oo faradkiisa inta kalena uu casabeynaya fardan wa tacsiiban marka noqonaysa waa xaaladda ay binto iyo bintulibni iyo ay joogaan haddii aynan joogin wax farcu waarith ah oo ama dhukuur ah oo casabeeya ama inaath ahoo farad wax ku dhaxla aysan jirin jadka keliya u meesha uu joogo xoolahoo dhan ba uu qaadanaya casab ahaan ku qaadanaya kal abi sida aabihi oo kale wey sida aabihi o kale xoolao dhan ba casabeynaya waxaa ku timid haddii uu la joogo walaalo rag ahaadaana ama gabdho ahaadaana ama isku jiraanba hadduu la joogo labaa loo qaybini ikhwada ayada ee jadka uu la joogo hal macahumaa duu fardin qof kale oo ka baxsan ayagaoo farda ku dhexla ma la joogaa mise waa un ayagan wax isku soo haray haddii ayagan waxaa isku soo haray ay yihiin waa jadkii iyo ikhwadii basaa meesha fadhiya markaa jadka waxaa u bannaan ikhwadaas inuu kula macaamilo laba macaamilo midda u fiican asaga almuqaasama wa thuluthu lmaal inuu la qaybsado oo u yidhaahdo soo ma tihiin meydka walaalihiis anna awow inayma yihi waaxid minkum baan ahayba kuba qadar inaan walaal anna ahay walaalihiin ka kamida ah markaasuu ayagii la qaybsamaya hadday wiilal yihiinna si siman ayay u qaybsamayaan ilan waa rage hadday wiilal iyo gabdho ka kooban yihiin ikhwadu jadkuna mid wiilasha kamid oo kaleu noqono wuxuu markaa noqonaya lidakari mithlu xadi unhayeyn ayuu gabdhihiibuu tacsiibinaya oo casabeynaya lidakari mithlu xadi unhayeyn waa haddii uu rabo muqaasama haddii kalena wuxuu leeyahay ma anigu waxaan rabaa thuluthu jamiici ilmaal qeybtiina ma rabo raggiinan ikhwada meydka la awowiin baan ahay aniga waxaan rabaa xoolaha intii la qaybiyo saddex loo qaybiyo meeshaas saddexaad ee huludka la yiraahdo inaan qaato huludka aad maqlayso hulud kalaa ku imaan doona waa hulutdu jamiici ilmaal wey goormo wey xaaladaas fima ida kana aljaddu maca alikhwa aw akhawaat walam yakun macahum duu fardin waa jadkii iyo ikhwo ama akhawaat ama isku jir meydka uu ka dhintay oo walaalihiis ah iyo awowgii markay wada joogaan wey inuu la qaybsado oo uu walaaliho kala noqdo hadday rag yihiinna si siman ay u qaybsadaan hadday gabdho joogaanna lidakari midla xadi unhayayn ay gabdhihii cabdhihii casabeeyaan labada waa xaaladda waa suura suuradda kalena waxaa weeye huluthu jamiici ilmaal inuuba noqdo ehlufarad muxuu ku dhexlayaa thuluth buu ku dhexlaya mardha waxaan soo marray isagoo sudus ku dhexlaya xaaladdaas waa xaalad xaalad kalaa jirto ikhwada meesha ay joogaan laakiin waxaa la joogaa qof saaxiibu fardi ah kalaa la jooga mayd baa dhintay nin buu ahaa zawjadiisii buu ka tegey awogiis oo jaddaho abihiis dhalina waa ka tegey ikhwo iyo akhawaad ama ashiqa ama liabana waa ka tegey xaaladaas markay taallo qofka horta ehlufaradka ehe kale dadkan awowa iyo walaalaha mooyeene qofka kale saaxibulfaradkaa laska bixin wixiisi baa la siinayaa hadduu zawj yahay niskiisi baa la siin farc waaris u jirin zawja hadday tahay rubuceedi baa la siin marka ayagaa la bixiyo wixii soo hara ayaa waxaa qaybsanaya jadkii iyo ikhwadii baa qaybsan saddex xaalo midba yuu marka jadka khiyaar leeyahay mar walba awowa khiyaar la gelin oo loo turaya jadku marka inuu noqdo almuqaasama taanad soo maray oo kale qeybta inuu la galo ayagoo dhan ay noqdaan dad siman wixii soo haray ay si siman u qaataan haddii gabdho jiraan lidi kale mithlu xadil unthayana u qaataan ma ahee inuu thuluthulbaaqi qaato xoolahan soo haray ila intii kale nin ehlu faradaha qaato zawjkii zawjadii baa qaatay inta soo hadhay thuluthu baaqi lmaal inuu qaato saddex inta loo qaybiyo meesha saddexaad oo xoolihii ka soo hadhay uu qaato waa u banaan tahay waxaa u banaan oo kale inuu yidhahdo anigu waxaan wax ku dhaxlayaa farad idinkana inaga qaybsan maayo muqaasama ma gelayo thuluthuulbaaqina ma gelaaye jamiiculmaalkii baan rabaa inaan ka soo bilaababa oo u qaato assudus lijamiici ilmaal sudus jamiic ilmaal xoolihii o dhan oo wada socda oo kii kale saaxiibulfardaan sheegnay uu ku jiro inuu asagana suduskiisa qaato zawjkiina niskiisa u qaato hadday zawja tahay rubceeda ay qaadato wixii soo harayna ikhwada ay casabeeyaan oo qaataan xaaladahaas barto un bujadka yuu ku imaan doonaa mar kale ku celiyaa ya mise waan fahnay ayib khalaas eh, waa masaaisha runtii jadka marka laga hadlayo cilmu miraadka xoogow yar ishkaalka lehe soo noqnoqota iska yar mashquul badan tahay marka wuuna inoo imaan doonaa gudahii intaa intaa wey hadda aan sheegay si duuduuban baan rabaa bal amaan ufahno laakiin intaa unbuu noo keeni doonaa kitaabkaa noo keenaya wa ama aljaddu awowi meydkan dhintay awowiis oo aabihiis dhalay wey fa taaratan mar taaraad wey xaalaad wax ku dhexlaa fa taaratan mar yakuunu waxaa ahaanaya macahu jadka maciisa ikhwatun walaalo rag ah wa akhawaatun iyo gabdho walaalo meydka dhintay ay walaalo yihiin ama ka wada kooban ikhwiya akhawaat labadaba ka kooban ama waa wada wiilal ama waa wada gabdho ama wiilalii iyo gabdhay ka kooban yihiin maydkaa dhintay ayayna walaaliyihiin iyo awogiis meydka jedka meydka dhintay awo u ahaa marka jedki wuxuu ahaaday maca ikhwa wa akhawaat xaaladda waa suurad wey suurada kale wa taaratan mara laa ma ahaanayo maciisa laysa macahu ikhwa wa akhawaat walaalo raga iyo gabdho midnaba walaalo ah lama joogo meydki ee waxaan ujeeda jedki ayib wa taaratan laa fain lam yakunuu maahu in lam yakunuu macahu laadiid u dambaysa kasoo bilaabay fain lam yakunuu haddaynan ikhwada walaalaha iyo gabdhaha walaalaha meydka laha aynan maca aljadi ayna joogin macahu maca aljad haddayna joogin jadku warkiisa waa iska cad yahay helo farad buu noqon falahu sudusu sudus buu leeyahy lix meel ayuu xoolii qaadan maca alibni wiil uu meydka dhalay hadduu la joogo ow ibnilibni meydka wiilu awowiya wiilkiisa u dhalay haduu joogo sudus buu qaadan inta kalena de waxaa casabaynaysaa faliwlaa rajulin dakarin weyaanoo ibnigaa casabaynoo qaadan jadkan waxaa leey iskaga dhexbaxa sabad adigu faradkaadi suduskaada qaada baa laleeyahy ikhwana ma joogto wax la qaybsado suurada koobataa wey wa maca cadamihimaa markaynan ibni iyo ibni ibni midnaba uusan joogin oo jadka ayna la soconin marka ayadaa ah huwa jadku casabatu casaba wey kamaa sayaati sida noo imaan doonta kol hadduuna joogin wax eh, faracahoo dakaruhu meydka uu ka tegay hadduusan joogin meydku casabu noqon wuxuu kaloo casaba noqonaya faradna ku dhaxli hadday joogaan banaatu sulbi ay joogaan intuu las intuu faradkii qaato suduskiisii iyo wixii gabdhihi ka tagaan haddana casabaynayaan wain kaana macahu ikhwa xaaladaa hore waxaa weeyaan haddiina ikhwo iyo walaalo meydka ay walaalo yihiin jadka ayna la joogin waxaa la joogaa wiilal u dhalay iyo kuwuu sii dhalay ayaa la jooga markaa jadku sudus buu qaatay waana kaa galmada warkiisa waa kaa yaryahay halkaasuu kaaga dhamaaday wain kaanuu maahu wain kaana macahu maca aljaddi awowaasi meydka awow u ahaa dumiciisa ikhwatun walaalo ayaa jooga rag ah wa akhawaatun ama walaalo gabdhahoo meydka la dhashay ama isku dar ashiqaa ah, meydkay isku aabba iyo isku hooyo yihiin aw mase liabin meydkay isku aabo keliya yihiin xaaladdaa hadday taallo jadka maxaa u banaan wuxuu leeyahay horta intaan la gaarin dadka maxaa u banaan ikhwadaasi meydka la dhalatay ama iskooyi ama iskaabaha yihiin meydka la dhalatay ee jadka la jooga ehlu farad kale ma la jooga mise intoodan un wey wuxuu leeyahy marka fataaratan markana ayadaa mararka qaar yakuunu waxaa ahaanaya macahum awowi iyo walaalahaasi macooda duu fardin mid fard u saaxiib oo kale oon ayagan ahayn ka zawji wa zawjati oo kale ayaa macooda ah wa taaratan mara la wax duu faradi ah oo meesha jooga ma lahaba iyaga unbaa meeshii fadhiya mayd baa dhintay awowgi iyo walaalihii buu ka tegey labadaas suuray u qaybsami markay ikhwada ay meydka la joogaan waxaan jooga jadka la joogaan ayb wa taaratan laa fain lam yakun macahum haddii uunan ahaanin macooda duu fardin wax farad u saaxiiba oo jadka iyo ikhwada la jooga hadduusan jirin jadkii waxaa u banaan laba suura bisa u banaan laba xaalo laba khiyaar qaasama aljaddu awogu wuxuu la qaybsan alikhwa walaalihi buu la qaybsan oo ayagii mid ka kamida unbuu noqon waxay helaan bay kala goosanayaan waa hadday rag yihiin hadday gabdho joogaan see la yeeli wacasaba inaafahum gabdhahoodana iyo haweenkoodana ikhwada ahna waa casabaynayaan oo hadday gabdho joogaan asagii wuxuu iska dhigay sidii walaalkooda oo kale lildakari mithlu xadi lunhayayn buu u kala qaybsanayaan goormo way marka uu muqaasamada iyo qeybta ay u fiican tahay waa goorma waa maa lam yanqus hadduuna ka yaraanin maa yakhusuhu bilmuqaasama wuxuu muqaasamo khaas ahaan ogu helay can huluthi jamiici ilmaal xoolaho idil markii la fiiriyo saddex meeloodoo meel loo qeybiyo meeshaa inayna hoos ka noqonaynin baa shardi ah haddii laakiin thuluthulmaal markii muqaasamo iyo wax la qeybsado thuluthulmaal uu ka yaraado hoos oga dhaco hoos oga dhaco markaa muqaasamo ma jirto k ulumaalkiisu aadaya ulumaalkiisu aadi hadduu la qeybsado oo ay qeybta uu la galo waxa uu helay waxay ka dhigan tahay xoolihi saddex loo qeybiya meeshii iyo ka badan buu yuu helayaa muqaasabada marka u fiican haddii laakiin markuu la qeybsaday uu uludkiiba hoos oga dhici muqaasabadooda intuu diido la qeybsan mahayo iyo xoolihii o dhan wuxuu leeyahy saddex u qeybiya meeshayda isiiya farad buu ku dhexlayaa tacsiibkii iyo muqaasamadii iyo sheekadaas dhan buu ka dhexbaxaya marka wuxuu leeyahay qaasama aljadu اlkhwata wacasaba iraafahum gabdhahoodana walaalahaana waa casabaynaya maa lam yanqus haduusa ka nusqaaminse shardi maa yakusuhu bilmuqaasama waxa uu khaas noqonaya muqaasamada iyo qeybta uu gaar ahaan u helaayo markay qaybsadaan nin walba in la tago intaasa gaar ahaan u helay can huluثi jamiici اlmaal haddiina hoos oga dhacaynin wey fain naqasa wuxuu muqaasamo ku helay hadduu huluثulmaal ka yar yaryahay fainahu jadku yufradu lahu waxaa loo qadaraya athuluthu waaba ka baxaya sheekada o dhan wuxuu leeyahay thuludkeygii baana rabaa buu leeyahy a ah, thuludkeygii saddex meeloodoo meel baan qaadan oo faradkeyi baan qaadanaya wayujcalu lbaaqi wixii soo haray markuu thuludkiisa qaatana lilikhwati walaalihii raggaha iyo walakhawaati gabdhihii walaalahaabaa loo qeybin lidakari midka lab mithlu xadil unfayayni laba gabdhood dheerteedu kale u qaadan ayagana marka isku soo noqon maxaa noo soo haray aan qaybsanno casar bay isku noqdeen markaas haddeen lidakari mithal axad unhayayn bay noqonaysa ka dhex baxay leanna muqaasamada roono mithaaluu marka kusiinayaa aan ku fahmi karno cule wa mithaaluhu jaddun markay muqaasamada u fiican tahay waxaa weeyaan maata halaka haalikun wa taraka jaddun taraka jaddan wa ukhta marka waxaa weeyaan waxaa meesha jooga jaddun awow iyo wa ukhtun meydka gabaday wada dhasheen oo walaashia ayaa meeshan jooga xaalada markay sidaa tahay inuu jadku ama awogu uu la qaybsada gabadha oy lidakari mithlu xadi lunhayayn u kala qaataan muqaasama oo uu la qaybsado iyo inuu yidhahdo faradkaygii oo thuluthulmaalkaygii baan rabaa waxaa u roon oo u fiican muqaasamana u fiican liannahu markay muqaasamo timaado xoolihii waxaa loo qaybinaya saddex madax baa loo qaybin jadki waa nine laba madax bu utaagan yahay gabadhina hal madax bay utaagantahy saddexun baa loo qaybin labuu qaatay asagii gabadhina hal bay qaadatay gabadhina hal ayay qaadatay laakiin haddii uu yidhahdo thuluth baa rabaa inta saddex loo qeybiyo hal xaba heli hal xab heli marka muqaasamada iyo thuluthkaa u fiican muqaasamada u fiican jaddun iyo waa ukhtun gabadh meydka walaala ay yihiin wey almuqaasamatu khayru lah wey aw amase ukhtaani laba gabdhood oo meydka walaalihiisa wiljadkii la fadhiyaa la joogaa isagana waxaa u fiican almuqaasama ayaa u wanaagsan leanna labadaa gabdhood waa un hal madax bay ka dhigan yihiin hal madax hal wiil oo kale u taagan yihiin iyo isagii oo laba madax marka ah marka waxaa ufiican muqaasamadii baa ufiican hadduu thuluth u noqon sa hoos ba uga dhacaya aw mase halaathun saddex aw mase eh, arbacun afar ayaa udhexaysa aw mase jadun awow iyo waakhun kuwa gabdhihii bay ahaayeene jadun awow iyo maanta waxaa jooga waakhun walaal laba madax wey laba xabay noqonayaan inuu marka muqaasamo qaato oy xoolihii nis intkala qaataan nis nis u kala qaataan yaa oga fiican inuu yihahdo thuluth hadduu yidhaahdo xoolihii labada loo qaybiy anigu thuluth baan rabaa labadiiba intii la jajabiyo hoos u dhacaan ayuu thuluthulmaal helayaa ka yar ka yar muqaasamada ka yar laakiin hadduu yidhahdo an muqaasamaan rabaa oo qayb baan rabaa labadoodi unbaa loo kala goynaya xoolihii aw mase akhawaani laba walaala ah buu jadka la joogaa maanta laba walaalaah ayuu jadka la joogaa haddii laba walaala ayaa isaga ay yihiin inuu thuluthulmaal qaato iyo inuu muqaasamo qaato oo uu la qaybsado ayaga madaxkajin ay noqdaan labadaba way u banaanta haddii akhawaankii iyo asaga laisku dara meeqay noqdeen saddex bay noqdeen saddex haddii xoolihii loo qeybiyo mid walba hal baa kusoo hagaagi oo muqaasamadii haddii thuluth baan uu yidhaahdana hal un baa kusoo hagaagi labadaba u banaan tahay aw mase lakin hadda muqaasama ku socdaa aw mase akhun walaal iyo wa ukhtun ayaa meesha jooga jaddun wa akhun wa ukhtun ayaa meesha jooga marka tanna waxaa weeyaan almuqaasamatu khayrun lahu muqaasamada u fiican leanna akhaasi waxay u taaganya labo uktadaasna waxaa weyaan wa waa nus jab weeyaan asagi marka haddii uu thuluth yidhaahdo iyo hadduu muqaasama muqaasama ufiican oo mase akhun walaal iyo ukhtaane laba gabdhood ayaa meesha jooga saddex bay meesha noq laba madax bay noqdeen iyo asagii saddex taana waxaa weeyaan haddii muqaasamo noqotana thuluth buu qaadan hadduu thuluthumaal qaatana thuluth buu qaadan labada gabdhooda hal wiil laga soo qaadi iyo asag iyo gaba wiilkii walaalkeed ah hala iyo asagii saddex bay noqonayaan fa wuxuu leeyahy musanifku waa la qeybsanaya fi hadihi suwari suurooyinkan waa sideed sideed suuro wey athamaaniya lidakari mithlu xadi lunhayani ba ula qaybsanaya dadkaa qeybta udhinac ka raaci waxaa yeele qeybna muqaasamada waa ufiican u fiican qeybna waa iskugu mid hadduu thuluth qaadanayo iyo hadduu muqaasamo qaadanayo isku mid bay noqonayaan wain kaana macahu duu fardin halkan waxaan kaga soo baxnay jadkii iyo ikhwadii oo wax ehlu faradoo kale oo ka baxsan oo la socda uusan jirin jadkii maxaan ihi laba suuro markuu yaa u banaan maxay tahay almuqaasama inuu la qaybsado oo raggii iyo haweenkii lisku dara asagina qayb ka noqdo lidakr mid waxaad ah untay noqdaan haddii wiilal ay joogaan iyo haddii gabdho joogaan sidoo kale iyo inuu thuluthulmaal uu qaato suurooyinka haddaan soo marrayna muqaasabada u fiican meelaha qaarna thuluthkuna waa iskaga mid wa in kaana macahu duu fardin waxaa jadka maanta la joogaama awoowa qof farad u saaxiib ahoo ka baxsan ikhwada furida waxaa loo qadarayaa lidilfardi midka faradka u saaxiibkaa fardu faradkiisi horta qofka faradka saaxiibka inagaas kusoo harre wixiisa si yalle mathalan waxaa weeyaan waa zawja rubac bay leedahay afar baa lagu dhisay xoolihii halkeedii qaaratay saddex baa soo hadhay saddexdaana laiskugu imaan marka furida lidil fardi fardahu farduhu faradkiisii baa loo qadaraya huma kadib marka kii saaxiibulfuruudkaa ee kale ka baxsanaa uu wixiisi qaato yucdaa waxaa la siin aljaddu awowa min albaaqi inta soo hadhay ila intii kale nin baa ku tegay oo qaatay alawfara lahu waxaa ugu nafci badan ee ugu maarata wanaagsan min halaaثa ashyaa saddex xaalo midda ugu fiican baa midun dooro suuradda hadda soo marrayba laba xaalo ayuu kala dooranayay soomeen almuqaasamatu wa thuluث اlmaal hadda waxaa laleeyahay saaxibulfard baana soo dhex galay in baan u tuuray inta kale soo hadhay saddex suura ama saddex xaalo ama saddex khiyaar mid un dooraa laleeyahy ima almuqaasama ti haddaan soo marin oo kale muqaasama inuu yihahdo idinkaan iga mid ahay raggiinan haddaad tihiin ragtihiina si madaxsiman baan u kala qaybsanaynaa gabar hadday tahaana waaban casabanaynaa lidakari mid waxaan ununtayeyn baan ku qaadanaynaa waa u banaan tahay muqaasama la yihahda oo mase thuluthi maa maa yabqa wixii soo haray ilan inta in baa tagtay oo la siiyey zawjka ama zawjada la siiyey inta soo hadhay taa hore thuluthulmaal bay ahayd dee oo wax qof kale oo waaritha oo la socday ma jirin laakiin hadda qof oo duu fardi ah soo dhex galay intii soo hadhay marka thuluth laga bixin oo mase thuluthi maa yabqa waxaa soo hareema inta soo hadhay xoolaha fuludkiisa qaadaa laleeyahy saddex meeloo meel aw amase waxoo dhanba intaad ka baxdaba ehlu farad baa looda heeli faradkaadii aad aw sudusi jamiicilmaali xoolaha dhammaan wixii qofkaas kale saaxiibulfardiga uu ku jiro ayaa intii lix lagu dhiso meesha lixaad uu qaato iyuu zawjkiina wuxuu qaadanaya niskiisuu qaadan saddex buu qaadan labada soo hadhay marka ikhwana si ku qaybsanaya yaa yaqaana ha qaybsadaano taana waa kuu banaan tahay saddexdaa midun doonaa laleeyahy almuqaasaba inuu la qaybsado ulu maa yabqa waxaa soo haray ulukiis inuu qaato o sudus jamiicilmaal xoolahoo dhan ba isagoo isku dhex jiro inuu sudus uu qaato ehlfarad uu noqdo inta waa u banaantah mithaaluhu mithaalkiis waxaa weya zawjun wa jaddun wa akhun haddii sidaa tahay meeshan maydaa dhintay wuxuu ka tegay gabadh wey marka ada zawj maqasho waxaa dhintay waa zawjo zawjadii waxay ka tagtay ninkeedii iyo awoweed oo aabaheed dhalay iyo walaalkeed ama shaqiiq ha ahaado ama liaab ha ahaado midkuna waa rahdee nacam saddexdaasaa meesha joogta hadday saddexdaa tahay almuqaasama inuu awowu qeyb ka qeyb qaato oo muqaasamo iyo qeyb wax ku qaato yaa khayriga u khayr badan muqaasama u khayr badan liannahu haddii maalan la yidhaahdo xoolihii lix ha lagu dhiso lix ha lagu dhisa haddii la yidhaahdo oo lixdaa ayada aheyd zawjkii la siiya nis maxaa nis waa lix saddex buu qaatay soo maha maxaa soo hadhay saddex baa soo hadhay saddex ayadoo soo hadha hadduu yidhaahdo waxaan qaadanayaa thuluthulbaaqi baan qaadan meequ yeeshe hal xab buu yeelanaya hadduu yidhahdo sudusna waaba kasii xunta hadda sudus baaba kasii yarba thuludkeeda ka badnaaba marka inuu muqaasamo sameeyo yidhahda meeqaa noo soo hadhay saddex baa noo soo hadhay saddexdaa noo soo hadhay aan qeybsanno hal iyo bar iyo hal bar yaa u roon almuqaasamatu qeybsiga yaa khayr lah oga khayr badan min asudusi wa thuluthulbaaqi bay u fiican yihin mithaal kale waa kan bintaani laba gabdhood ayuu meedka ka tegey oo isaga dhalay waa akhawaani iyo laba wiilay walaalo yihiin wajadun iyo awowis yaa hadda joogta wuxuu leeyahay sudusu jamiici ilmaali khayru lahu ah, xoolahoo idil inuu suduskiisii soo isku jira uu sudus qaato oo muqaasamada iyo thulutulbaaqiga iskaga cararo ayaa uga khayr badan maxaa yeeley bintaankii haddii xoolihii maalan lix lagu dhiso gabdhihii waxay leeyihin thuluthaan bay leeyihin soo maa saddex lixdii meeqa thuluthaan u ah afar afar bay gabdhihii qaateen maxaa soo hadhay ya laba soo hadhay labadii marka laba wiila walaala iyo awogi inay qaybsadaan bay noqon isaga marka waxbaa kusoo hagaa wax aan uludkiisana suduskiisana dhaneen marka wuxuu leeyahay sudus baan qaadan bulan iyana sudus baan qaadan marka xabad meesha wa laba laba jab ama laba sahmi oo walaalaha la qaybsan lahaa oo iyagoo saddexa ay laba sahmi isku imaan lahaayeen sahmi fuul ah oo sudusulmaal ah ayuu qaadanaya waa ka baxay marka halka soo haray akhwada iladoodiina walaalaha qaybsadu leeyahay dayib sudusu jamiici lmaali khayrun lahu yaa u khayr badan mithaal kale zawjatun wa halaathatu ikhwa wa mayd baa dhintay wuxuu ka tegey zawjadiisii xaaskiisii buu ka tegey iyo saddex wiilay walaala yihiin iyo awowi buu ka tegey meeshan waxaa u khayr badan muxuu yahay thuluthu lbaaqi khayru lahu u khayr badan thuluthulbaaqi baa u khayr badan zawjadii waxay qaaratay xoole haddii rubc lagu dhiso hal bay qaaratay zawjadii meeqaa soo hadhay saddex baa soo hadhay hadda saddex hadduu yihahda muqaasamaan geli saddex wiil iyo asagii afar wey muqaasama degd haduu dhaho waxaa kusoo halaalayo wax aan xabad dhani ka yar baa kusoo hagaagaya marka inuu yihahdo maxaa soo hadhay ulu saddex mayaa soo hadhay ha thuluthulbaaqiyay oo hal ah kaamil oo fuulahaan qaadanaya saddexdiina soo hadhayna labada soo hadhay qaybsada inuu thuluthulbaaqiya qaartaa khayru lahu khayr banhadi mithaal kale bintaani laba gabdhood iyo wa umun hooyo iyo wa jadun awow iyo wa ikhwatun waalo ayaa meesha joogta mayd baa dhintay wuxuu ka tegay laba gabdhood oo walaali laba gabdhood asaga u dhalo banaatu sulbi ah hooyadiis awowgiis koox oo walaalihiisa ayuu ka tegay ikhwa lil bintayni bana bintaynka waa warataayo waxay leeyihiin thuluthayn bay leeyihiin xoolaha markii saddex loo qaybiya labay qaadanayaan hooyaduna meeshan farcu waarith baa jooge maxay qaadan sudus bay qaadanaysaa haddii marka sudus meesha uu yimid lix baa horey lagu dhisay lix maxaa u ah thuluthan afar hooyada sudus bay leedahay maxaa suduskeedaa hal afar iyo hal isku dar shan weeyaan maxaa soo haray hal xabaa soo haray halkii marka waa awogi iyo koox walaalo ah awogi marka waa boodi doonaa wuxuu ku le lilbintayni labadii gabdhood athuluthaani bay leeyihin waa afar walilummi hooyadiina asudusu bay leedahay waa hal oo shan ba meeshaa baxday wliljadi wuxuu ley suduskeygi baan rabaa asudusu suduskiisi buu qaadan wa waxaa dhacaaya alikhwatu walaalihi waa dhaceen marka horeba casabi ahaayeen casabana waxaa lagu yaqaanay inay dhacaan haddii xoolihii dhammaado wain ijtamaca macahu likhwa meesha waa oga baxay inuu wax la qaybsado waa diiday marka xoolihii markaa waa ka waxba way waayeen ikhwadii wain ijtamaca maanta hadday kulmaan macahu alikhwa waxaa kulmay maca aljad awowa maciisa alkhwaة اlashiqaa wاlkhwaةu lilab walaalo kala duwan oo qaarna ay isku aaba isku hoya yihiin meydka qaarna ay isku aaba yihiin iyo awogiiba meesha soo galay muqaasamaan rabaa buu yidhi muqaasama haddaad rabto waxay dhaheen kuwii ashiqada ahaa walaalkaana liabka ah xisaabtu noogu jira waan xisaabanaynaa xisaabtaa la rabaa inti isaga lagu xisaabo deen hadhow haddana ay ka celiyaan u diidaan bay rabaan kuwan liabka ah xisaabtana way ku buuxsanayaan marka wuxuu yihi fain alashiqaa walaalahan hooyada iskuhabaha meydka ay yihiin cinda almuqaasama markuu awogu muqaasamay inuu wax la qeybsado uu doono yacuduuna waxay ikhwadaasi ashiqadaa tirsanayaan alikhwata min alab bay tirsanayaan cala aljad ah, yacuduuna cala aljadi alikhwatu min alab nusakta qaarkood cala aljadi ku darayaan ah, ikhwadii ashiqada ahaa waxay xisaabta ku darsan awoga ku riixi ikhwadii laabkaha il waaka walaalkaana wey kamba isku aaban waanahay walaalaan nahay uma markay ku daraan oo xisaabtii lagu daro ikhwadii liabkahaa oo sahmi ay qaataan awowiina muqaasamadaada adigu jad baataa intaada qaadan la yidhaahdo yo ya'khuduuna waxay qaadanayaan ikhwadii ashiqadahaayee isku isku aabba midka ahaayeen waxay qaadanayaan nasiibahum nasiiba alikhwati liab kuwa isku aabada ahaayeen xisaabta ay ku buuxsadeen ee garaanka ku qaateen nasiibkii bay kasoo ceshanayaan kasoo qaadanayaan waa kan fiiri mithaaluhu jadun wa awow baa meesha jooga wa akhun shaqiiqun walaal shaqiiq ah oo meydka isku aabbi yihiinna waa joogaa wa aqun liab walaal la aaba'ana waa joogaa liljaddi jedkan wuxuu yihi muqaasaban diyaar ahay liljaddi wuxuu leeyahay athuluth ila xoolihii saddex madax bay yihiin moogtahay jad iyo akh iyo akh kale saddex madax wey saddex baa laga dhigay judki jadki wuxuu qaatay thuludkiisu qaatay saddex meelood meel markuu qaatay wa saddex meeloodba labada soo hadhay lilakhi shaqiiqi baa qaadanaya qabsanaya oo see ku qaatay wuxuu ku qaatay athuluthu aladii thuludkii khasahu bilqisma thuludkii uu khaas u yeeshay qeybtiisa ugu soo hagaagtay asagaba uu lahaa kowdhe iyo wathuluthu ladii thuludkii huwa nasiibulakhi min alabi walaalkiisa la aabbaha thuludkii uu ku soo qaatay labadaba wuu qaadanaya markay soo qaateen buu walaalkii wuxuu leeyahay laabbaha adigu akhli ab baa tahay ana shaqiiqa maxjuub baaba tahayba ayuu le xijaabanta liana shaqiiqa midkan shaqiiqa ah yaxjubuhu xijaabayo midkan liabka ah laba saami marka meesha ku qaatay fayacuudu nafcuhu nafcigiisi kaa u xijaabay ilayhi ila shaqiiqi buu kusoo noqonaya meesha marka jadkii hal buu helay akhi shaqiiqaana labuu helay waxaana keentay camaliya xisaabiya marmarkay nimankan ay soo galeen xisaabtii loo xisaabay buu wax ku helay fain kaana shaqiiqu uktan maanta akh shaqiiqaan soo niri iyo akhli aba wixii meesha joogay waxaa meeshan jooga ukhto shaqiiqaa joogta iyo akhli ab ah iyo jad awowi iyo meeshii akhi shaqiiqa hadayta awowa ka qaatay wax ziyaada kas ka qaatay ma ahe waa gabar shaqiiqaha maanta akhi laab sidii buu u joogaa fa in kaana shaqiiqu ukhtan hadday tahay walaal fardatan keligeed ah kamala laha akhu walaalkii liabkaha min alabi xagga aabaha wuxuu gabadha u kaamil yeeli annisfa xoolihii nis buu u kaamil yeeli walbaaqii niskaha waxay ka soo haray yuulahu akhali abka qaadanaya mathalan marka hore waxaa laleeyahay heye jadkii awow waa kan akhli abkaana waa kan akhli abkahana waa kan ukhtadii shaqiiqadeedna waa tan ukhtada ayada marka hal sabi bay taagantahy hal sabi waa haweene hal bay qaadan awowey meequu noqon labu yuu taagan yahay lidda kelmid waxaad unthayna ogtahay awowa labaa laga soo qaadi akhara laba laga soo qaadi waa meeqa afar gabadhina meeqaa laga soo qaadi hal shantaasaa lagu dhisi markii shantaa lagu dhiso ayuu wuxuu qaadanayaa jadku wuxuu qaadani labadiisibuu qaadan akhile abkaana wuxuu qaatay labadiisibuu qaatay ukhtadina maxay qaadatay hal bay qaadatay markay isku baxaan baxaanba waxay leedahay adiga ehlulfarad baan ahay nis baan wax ku dhaxlaan adiguna casaba waa taha asabaa taha wixii soo haro unbaad wax ka qaadataa wixii soo haro unbaad qaadani saa darteed igu soo celiya niskaygii labadii u qaatayba waxay kasoo soo hal iyo bar bay kasoo soo ceshan shan maxaanis u ah laba iyo bar soo saa maa marka hal wey bay haysatay hal iyo bar baa ka maqnaa hal iyo barkiiba ugu soo celi oo ku celinaya kii walaalkaa yaabka maxaa usoo haray nis baa usoo haray marka gabadhina laba iyo bar bay yeelatay markaasa waxay leeda wuxuu leeyahay nis haddee waa iga jabantay waagi hore nis nis iyo wax ma jirin xisaabta way janaysaa nis haddii gaadho way jabantay markaasaa waxaa lagu dhufanayaa labo ayaa waxaa lagu dhufanayaa aslu mas'aladii shanteed ayaa laba lagu dhufanaya oo mkhraju nis ah laba markii shan lagu dhuftay meeqay noqonaysaa toban bay noqotay sooma ma ayaga ahaa jadka meequ qaatay laba u qaatay soo laba ugu dhufo meequu helaya afar buu helaya ayib uktadii meeqay meeqay heshay labadii bar soomaheen labadii bar kale ugu dhufo meeqay noqon shan waa nisfu cashara soo martid nisfu waxaa soo haray xoolihii hal soo haray halkii waxaa qaadanaya akii baa qaadanaya wاlbaaqi lahu inta soo hadhayna walaalkii laabkaa baa qaadanaya walaa yufradu lilukti ila fi اlakdariya ukhtadan sideedaba shaqiiqada ama abka ah markuu meyd dhinto bis bay qaadan jirto ehlu farad bay aheede maxaa markuu awow imaado loo caburinaya awow hadduu imaado halkaasay taagan tahay masale la yihahdo masalat alakdariya unbaa un farad loo qoondeen kadibna waaba lagaga ceshan doona waa laga soo xisaabtii baa dib laiskugu noqon doonaa intay qado oo waxeeda cawl uu gaaro oo cawlkaaga wax ku hesho ayaa wixii ay soo heshay haddana jedki intuu kusoo laabtay wuxuu ley waan kucaasabayn lidakari mithla xad unhayayn halkeedii buu hadana ku celinaya walaa yufradu lilukhti ukhtadii maca aljadi awowa maciise aheed farad looma qoondeeyo looma qadaro badan casabay noqonaysaa markay jedka la joogto lidakari mithla xad unhayayn bay ku shaqeyna ku socon awogii baa laba sahmi qaadanaysa sahmi bay qaadanaysaa oo casabaynaya casaba inaafo ka soo maray laakiin masale waxaa jirtay masalad agdariya la yidhahdo oo gabadhii oo shaqiiqaa ama liab ah oo nisba wax ku dhexdhi jirtay oo xoolii intuu ka dhammaaday laleeyahay waad qaday baad arkaysaa oo murmaysa markaas hadeena waxaa loo aruuriyey waxbaa laiskugu dardaray sihaamti baa la yarbadiyey ziyaadatu fi lashum wa naqsun fi lansira yaa cawlka la yihahda waayo cawli asumti baa laska badin meesha kiila kiila la qaadanayo nusnuskiila hala qaatay noqon dib baa laiskugu xisaabaya halkaasay deen wax ka soo heli wixii heshay baa deena iyo jidka isula soo laabanayaan nid dakari buu asagana dhihi haddana mar labaad walaa yufradu lilkhti maca aljadi ilaa fi lakdariya masaladii calwisay ama dhoobaysay mooyeene oo dee qaacidadii asalkii bay khilaafsan tahay wa hiya zawjun masalat alagdariya waxaa weeye arkaanteedu waa zawjun zawj nin baa dhintay gabar baa dhimatay zawj haddaad maqasho waxay ka tagtay zawjkeedii ninkeedii wa umun hooyadeed wa jaddun awoweed iyo wa ukhtun walaasheed oo shaqiiqatun shaqiiqa ay ka tagtay intaasi ka tagtay zawjkii meesha ma jirto wax aruura oo ay islaanta ka tagtay ma lehee meequ qaadani nis buu qaadan hooyadii owlaad meesha ma joogaan walaalo tacadudana ma joogaan oo ukhto keliyaa joogtay meeqay qaadani thuluth bay qaadan waxaa soo haray jedkii marka waad arki doontaa sila sudus buu qaadan ukhtadii oo qaday baad arki doontaa wuxuu ku yihi falizawji ba lix xoolaha iskaga dhis lizawji zawjkii wuxuu yeeshay annisfa nis buu yeeshay niska maqaa waa lix saddex baa nis u ah zawjadii zawjkii ninkii saddex buu qaatay waxaa soo haray saddex walilummi hooyadiina athuluth thuluth bay qaadatay lix maxaa thuluth u ah ya lix maxaa thuluth waa lix ma lix lix baan ku lix lix ya laba mise hal ayb labo labadii c meeqaa soo hadhay hal xabaa soo hadhay halkii waa ka awoga ku fadhiistay waliljadi awowi asudus buu leeyahay awowina ku yeeshay sudus xoolihi maxaa ka soo haray istuqriqa almaalu xoolihii waa la dhamaystay eber wey marka way dhamaadeen xoolihii waa eber way dhamaadeen niskii uu qaatay zawjka saddexa iyo hooyadii thuluth qaadatay oo laba ah iyo jedkii sudus qaato hal ah lixdii halkay ku dhamaatay walaysa hunaaka meeshana ma joogo man qof yaxjubul ukhta walaasha xijaaba oo qadin kara can fardiha faradkeeda ka qadin kara saaxiibu niswi ayaduna saddex bay leedahay fatacuulu lmas'alatu masaladii waa cawlaysa oo ziyaadaysa binasiibi lukti bay ka cowli walaasha nasiibkeedii ayay ka cowleysaa walaasha nasiibkeedi maqu ahaa ukhto shaqiiqa ah meeqay qaadanaysaa markan oo kale nisfulmaal bay qaadan Ah, saddex bay marka lixdii kulahaan laheyd lixdii saddexdii ay kulahaan laheedoo weynay baa lagu daraya xisaabta laskaga daraya suyaamtii unbaa laskaga dari kadib deena sidii baa lagu maamulayaa fatuqsamu min tiscati lizawji halaatha markaasaa deena sagaalkii la qaybin lizawji zawjku meequu ku lahaa lixda halaathatu nisbaheeda saddex buu qaadan sagaalka laga qaybin maayo lixdii hore laga qaybinaya halaathatu saddex buu qaadan min atiscati sagaalka yaga ahaa buu saddex ka qaadan laakiin saddexdaa waxay ka dhigan tahay nisfu sudus bay ka dhiganta lixda niskeed bay ka dhiganta walilummi hooyadiina meeqay qaadanaysaa soomayn ahayn thuluth lix waxaa thuluth u aha laba soomahayn ithnaani labadoodii unbay qaadan markii laba la gooyo saddexna la gooyo meeqaa soo hadhay shan baa meeshaad soo maaha yabqaa waxaa soo haray arbacatan afar baa soo haray afartaas gabadhu waxay qaadan laheyd nis oo ah saddex bay qaadan laheyd awowan wuxuu qaadan lahaa suduskiisa oo hal ah buu qaadan lahaa saasay sagaal ku dhammaan lahayd marka afartii soo hadhay ba ugu hunguriyen doonaa wahyaa arbacadan soo hadhay nasiibulukti gabadha nasiibkeedii iyo waljadi wa nasiibuljadi weeyaan afarta waa isku leeyihin haddii xisaabtii sideeed ku socon laheyd saddexdeed ydana qaadan laheyd asaguna halkiisoo sudus u qaadan lahaa ma jirte halkan waxaa weeyaan jad maca alukti weeyaano waa casabaynaya marka horena xisaabta farabahabi kusoo gashay kadibna waa la casabayn fatujmacu waa la kulmin xoolihii lasku dari wa tuqsamu waa la qaybinaya baynaha iyadii iyo wa baynahu jadki baa loo qaybin lidakari midkan lab ee jadka ah mithlu xadi unhayayni laba gabdhood meesheedoo kalu istaagi saddex bay marka noqonayaan laba saamiin u qaadan marka gabadhiina hal saamiin bay qaadanaysaa macnaha saa wey afartii baa la qaybsan lidakari mithlu xadi unhayayn ayuu kala qaadanayaan wa ama aljaddatu ayaydii halkaasu awow nagaga haray iyo dhibkiisii wa ama aljadatu ayaydi baa ku timid fain kaanat awowa yar miya fahnay mise ku celinaa qaacida ahaan lakin wa iska fududa hadda saa hadda ufahno insha allah ayaydi bal u imow nacam fain kaanat hadday tahay ayaydu umal ummi hooyada meydka dhashay hooyadeed umal um oo meydka ayeydiis oo hooyadii dhashay wey ow mase umma ummil ummi waa ayaydii labaad wey meydka hooyadiis hooyadii dhashay tiisii dhashay wey cumrigeeda iska dheeraaday ilahay dheereeyey wahaakadaa sidaas hadday ku socoto oo um um um ay ku socoto oo amase umma abi aabbaha hooyadiis weeye jaddadu maanta xagga aabbaha bay ka timid ayaydan ayadaa ah oo aabihii baa ku gudban ma joogo hadduu joogo waa waa xijaabaya hooyaduna waa xijaabi ayaduna wax allaala wixii o dhan bay xijaabi ayadu wa umma alabi aabbaha hooyadiis aw amase oo umul ab waxay la siman tahay umul ummi bay la siman tahay aw amase umma umil abi hooyadiis hooyadiisii dhashay eeyadiis taana waxay la siman tahay umma umil ummi bay la siman tahay wahakadaa wixii hagga aabbaha ku abtirsada oo ayayeyna aw mase umma abil abi aabbaha aabbihiisa awowaa ah hooyada dhashay ayadana dhaxal bay leedahay leanna aabbahana wuu dhaxlaa awowana wuu dhaxlaa wa kulu man adlaa bilwaarihin waa dhexlaya kuwaa wax dhexlaaya ay kusoo dhowaadeen wahaakadaa sidaas hadday ku socoto saddexdaas qaybood wixii ka imaado jadda oo ayey ah falahaa waxay leedahay asudusu lix meelood meel bay leedahay sudus bay leedahay wain ijtamaca jaddataani laba ayay hadday kulmaano fii darajatin isku darajaa tuna xagga hooyadii bay ka socotaa umul um weye tuna waa umul ab wey maalan isku darajay noqdeen falahumaa waxay leeyihiin asudus halkaa sudus bay qaybsanayaan mithaaluhu mithlu ummi abin aabbaha hooyadiis wa ummi ummin iyo hooyada hooyadeed oo haddii lasoo gaabiyo kuwa ku dhoweeye kaadka taagan ow amase ummi ummi abin aabaha hooyadiis hooyadeed wa ummi abi abin aabbaha aabihiis hooyadiis ah, ayadana labada hadday isku imaadaan waa simahiin soo maartid wain kaanad haddaysan noqoto ixdaahumaa labadan ayay ee meesha ku kulmay midood aqraba mid u dhow meydka midda kale ooga dhow mid baa meydka u dhow mid waxay soo tirsatay hal tuna labay sii maraysaa fa in kaanat ilqurbaa la fiirinaya qaarkood culimmada waxay leeyihiin in kaanad ixdaahumaa aqrab falaqrabu yaxjibu albucda midda dhow mar walbaba wa xijaabi waxayna kala qaadayn midda fog ba xijaabi qowlkan kalena waa kan musanifka ku taga wuxuu leeyahay wain kaanat ixdaahumaa aqrab hadday middood meydka u dhowdahay ta dhow waa la fiirin mid waxaa jirta ayadoo dhow aan waxba xijaabi karin mid xijaabi kartana way jirtaa middii fogeyd fain kaanat ilqurba hadday tahay middii dhoweyd ee meydka u dhow min jihati اlummi hooyada xaggeeda hadday ka timaado tii xagga aabbaha ka imaatay oo fogaatay oo saddex tirsanaysana ay joogto asqadat ilbucda tii fogeeda xagga aabbaha ka imaatay way ridi kartaa oo dhanka hooyada xoog badan midlu ummi ummin hooyada hooyadeed baa joogta iyo wa ummi ummi abin aabbaha hooyadiis tiisii dhashay oo ayaydii labaada soo ma garabeysid yaa dhow marka ummi ummi baa dhow soo maaho waa la xijaabaya ummi ummi abida waa la xagga aabihii ka timid ka koobaad labaadna way fogta midda xagga hooyada xoog badan wain kaanad haddaysa tahay min jihati alabi xagga aabbaha hadday kasoo ka imaato midda dhow ee meydka u dhow dhinaca aabbaha hadday ka timid oo ayeyihii ayeyihii xagga aabbaha ka imaaday weeyaan wayna u dhowda meydka lam tusqid ma ridi karto albucdaa midda fogay xagga hooyada ka timid bal yashtarikaani way wadaagayaan fii sudusi suduskii bay wadaagayaan mithaaluhu ummi abin aabbo hooyadii somaat way dhowdahay wa ummi ummi ummin hooyada hooyadeed hooyadeed kala sii dhashay taasaa fogaatay midda ummi abidahee dhow xagga aabaha ka timid ma xijaabi karto way wada dhexlayaan wa ama aljaddatu alatii hiya ummu abilummi ayey waxba dhexlaynin buu kuu sheegi rabaayo dawil arxaama ah. waxaa weeye aljaddatu ayeyda allatii midaasoo hiya ayaduba ummu abilummi hooyadaa aabbaheed bay dhashay hooyada aabaheed midii dhashay falaa tariثu ma dhaxlayso bal hiya ayadu min dhawi اarxaam o qaraaba qansax kamaa sabaqa sidii nasoo hormartay saasay dhahan qaarkood qaraaba qansax yani qaraaba fogooda bay ka wadaan ayb wa ama alikhwatu walaalaha ragga ah waxaa ka soo baxnay ayaydin halkaas inooga dhamaatay ayaydin halkaas iyo nooga dhamaatay ehlulfuruudka weli ku jiraa wa ama alikhwatu walaalihii raggahaa iyo walakhawaatu gabdhihii walaalaha ahaaye min alumi xagga hooyada meydka kala dhashay falilwaaxidi midkii keligii ahaa oo minhum walaalaha kamid a ah, hal hadduu yahay asudusa sudus buu leeyahay walilithnayni falilwaaxidi sudusu buu leeyahay ha meeloo meel ayuu qaadanaya hadduu keligii yahay wey walilithnayni laba hadday yihiin fasaacido ka badan ama rag ha ahaadaano ama gabdho ha ahaadaan ama wiiladiiy gabdho isku jira ha ahaadaane athuluthu thuluth bay leeyihiin dhukuuruhum kuwooda ragga iyo wainaahum kuwooda haweenkaaba fiihi dhaxalkaas sawaan way ku siman yihiin lidakari mithla xadin unhayayn lagu xukumay maayo meesha meeshan ayada lidakari mithlu xadil unhayayn walaalaha banaadka iyo ikhwada ashiqada iyo liabka iyo kuwaa kale iyo waxaasa lidakari mithlu xadil unhayayn la dhihi laakiin hadday walaalo xagga hooyada ay yihiin si siman bay wiilashii gabdhihi udhexlayaan si siman ayay u dhexlayaan qur-aanka uu ku sheegay subxaana wa tacala wain kaana rajulu yuurahu kalaala aw imra'atu walahu akhun oo ukhtun likuli waaxidin minhumaa asudus midkii keligii ah wey fain kaanuu akthar min dalika fahum shurakaau fi thuluthi hadday badan yihiin uludkaas isku leeyihiin ayb sawaan waa isku waadsaman yihin fatalakasa waxaa soo khulaasoobay oo soo koobmay oo warku uu kusoo koobmayaa arrintii o dhan buu marka xoog khulaaso kusiin rabaa furuuddii muqadaradaheed iyo qolo walbaba inta ay ku dhaxasho yani farad kastaba inta wax ku dhaxasho ayuu kuu sheegi si khulaaso ah fatalakasa waxaa kuusoo khulaasoobay oo kuusoo koobmay oo koobnidii iyo ay tahay duuduubka hadalka ana الniصfa qadarka nisfi layihahdo faradka qadar layihahdo nisfka layihahdo ee furuudda muqadarada kamida ah, fardu khamsatin shan qolo ayaa wax ku dhexlaysa ah, nis shan qolo wax ku dhexasha azawju ninku fii xaalatin xaalad buu nis wax ku dhexlaa waa xaaladee haddii oy gabadhii dhimatay uu dhexlaaya ayna waxba ka tegin sooma marka waxay ku dhalaysaa nisbi wax ku dhexday walbintu gabadhana bintu sulbiga ah ayaduna iyo bintul ibni wiilka la dhalay maydka uu dhalay wiilkii gabadhii uu sii dhalayna bintibniga ayadoo nisba ku dhaxlaan walbintu gabadhu nisba ku dhaxashaa marka iyadana shuruud leeladi haddii walaasheed eh, la wadaagtay aysan jirin walaalkeed oo casabeeya hadduusan jirin nacam bintulibni ayadan waa sidoo kale hadii markaa bintu sulba ayna joogin oo bintulibni yan gabadh awow leeyahay oo ninka dhintay awow yahay ay tahay waxay qaadanaysaa keligeedna ay tahay nisbay qaadan waluktu shaqiiqa walaashii maydka la aabaiyo lahooyada ahayd ayaduna nisbay qaadan kol haddii walaal kale oo huluthaan ka dhigta aysan jirin waxa sameeyeen uusan jirin ama xijaaba aw mase liabin walaa uktadin liabkaheed ayaduna nis bay mar wax ku dhaxashaa marba wax ku dhaxashaa dhammaan shuruud bay leeyihiin shuruud cadami iyo wujuudi iyo shardi cadami iyo wujuudi wاrubucu rubaca faradka la yiraahdo afar meeloodoo meel fardu ithnayn laba qolaa ku dhaxasha afar meeloodoo meel labadaasna waa labada isqabta wey azawju ninka zawjka ah fii xaalatin xaalad buu rubca ku dhaxlaayo waa haddii gabadha uu dhaxlaayo ay caruur ka tagto wazawjatu zawjaduna fii xaalatin xaalad bay ku dhaxashaa afar meelooda meelo waa haddii ninkeeda ay dhaxlayso waxba una ka tegin wathumunu sideed meelooda meel isaguna fardu zawja tankidaa ku dhaxasha zawjada ninkeeda u dhintay yaa waxay ku dhaxashaa sideed meelooda meel fii xaalatin hal xaalada waa haddii caruur meesha joogaan wathuluthaani saddex meeloodoo labo faradka noocaasa fardu arbacatin afar qolo yaa huluhaan wax ku dhaxasha albintaani labadii gabdhood iyo fasaacido ka badan markay jiraan oo shuruudooda la helo waxay dhaxlaan huluhaan wax ku dhaxlaan aw amase binta alibni binta alibni laba gabdhood oo banaatulibni oo meydka uu agow u yahay wiilkiisa u dhalay ayaduna iyo fasaacido ka badan huluhaan bay wax ku dhaxlaan walukhtaani shaqiiqataani laba gabdhood oo meydka la-aabiyo la hooya iyo fasaacido ka badan ayaguna waxay ku dhaxlaan huluthan hadday nisba soo marayna kuwan ayaga ah maanta waa labay noqdeen ayaa isbadiyey isciriiriyey huluthan fasaacida aw amase lilabi ukhtadii liabkaheede meydka xagga aabaha kala dhalatay iyo fasaacido ka badan aw amase liabin ukhtaaridiiba ku jirta mesha ku cadfan tahay ukhtaari liabin laba gabdhood oo meydka ay isku aaban yihiin iyo fasaacida ka badan ayaguna huluthan bay ku dhaxlaan wthuluthu imow xoolaha saddex meeloo meel yaa ku dhaxla fardu ithnain laba qolo unbaa thuluth wax ku dhaxasha alummu hooyadii fii xaalatin xaalo bay thuluth wax ku dhaxashaa waa goorma markii walad uusan jirin walad waladna uusan jirin walaalo badanna aysan jirin hooyada meeqay qaadanaysay thuluth bay qaadanaysay wathnaani labo iyo fa akharu ka badan oo min waladi lum walaalahan isku hooyada hadday laba ka bat laba iyo ka badan ay noqdaan fain kaanuu akthara min dalik fahum shurakaau fi thuluth thuluth bay qaadanayaan wqad yufradu way dhacdaa ayaduna qad yufradu in loo qadaro huludka liljadi awowa maca alikhwa jad oo maca alikhwa ah asagona mar buu hulud wax ku dhexlaa awaa goorma waa marka aan uuna soconin saaxiibulfarad kale saaxiibulfarad kale markuuna la soconin waxaa soo maray waxaa u banaan ima almuqaasama wa ima hulutdu jamiic ilmaal soo maaheen ayana markaasu hulud ku dhexlaa wasudusu suduska fardu sabcatin toddoba qolo yaa lix meeloba meel wax ku dhexasha alabu aabaha fii xaalatin xaalad buu ku dhaxlaa farcuwaarith waxdii joogaan waljadu awowna fii xaalatin xaalad wax ku dhaxlaa asaguna sidoo kale walummu hooyaduna fii xaalatin xaalay ku dhaxashaay awlaad baa meesh joogtay walaala tacaduday waxbaa jooga waljadatu ayayduna fii kuli xaalatin mar kastaba ayaydu ayay sudus bay ku dhexlaysaa fii kuli xaalatin nusakda qaar fii xaalatin bay leeyihiin iska sax waljadatu fii kuli xaala wey fii xaala maehe mar walbaba ayaydu sudus wax ku dhaxasha haddayba dhexal hesho walibinti libni bintulibniga gabadha la yiraahdo meydka uu awow u yahay wiiluu dhalay baa dhalay iyo hal iyo fasaacidan walibinta walibint alibni hal gabadhahoo bintu ibniho meydka uu awow u yahay oo wiil uu dhalay baa dhalay iyo fasaacido ka badan laba iyo ka badan iyo hal iyo ka badan hadday maca binti sulbi maydka gabadhu dhalay ay la joog la joogaan ayaguna waxay dhaxlayaan waxay ku dhaxlayaan sudus maxaana lagu magacaabay takmila takmilat thuluthain waa kii la dhihi jiray waliukhtin walaal ow akhawaatun gabdho walaalo ah liabin xagga aabbaha meydka walaal ooga ah hadday maca ukhtin shaqiiqa walaal isku aabbi iskoya yihiin ay la joogto sida bintadoo kale weeye fardatin shaqiiqo keligeeda nis dhexlaysa hadday la joogaan ayaguna waxay dhexlaan sudis bay ku dhexlaan oo takmiilatu thuluthain bayna noqon waliwaaxidin hal keli ah oo min alikhwati lium walaalaha meydka ay isku hooyada yihiin oo keligii ah hadduu joogana isagan wuxuu dhexlayaa sudus ba ku dhexlay aduu keligii yahay hadday bataanna fahum shuraka fi thuluth wallahu aclam bilah tawfiq sala allah waslam aleykum